lam yaصix wain qaala btac fii dimatika wanqud ilalfa fiihi fabtaaca bicayniha faqad qiila yaصix waqiila laa yaصix wuxuu halkan ka hadlayaa markii qofkii la dirsaday ee wakiilka ahaa amar la siiyo oo qaab loo dirsado haddii qaabkii loo diray uu khilaafo khilaafkaasi wuxuu keenaa tasarufkii uu la yimid inaanu ansixin haddii laakiin wixii la faray uu la yimaado wax aan dhib lahayn oo faa-iido uun lehna uu ku daro mushkilad ma laha markaa masaa-il markaa halkaa ku qotonta oo qaarna aynu soo aragnay qaarna uu hadda inoo sheegaya ayaa markaa halkan uu tilmaamayaa waxyaalaha kale lamidkaana adaa uga qiyaas qaadanayo waa lagugu tababaraya waa laylis lagugu laylaya sida aad u fahanto tasarufaadka wakiilka wixii soconaya iyo wixii aan soconin wain qaala hadduu yidhaha buu yihi ishtari cabdan addoon soo iibi ii soo iibi addoon bimiatin boqol soo sii fashtaraa cabdan addoon buu soo iibiyey yusaawii miatan qiimihiisu boqol joogo laakiin muxuu ku soo iibiyey bimaa duuna almiati lacag boqol ka yar buu ku soo iibiyey jaaza way banaan tahay maxaa yeele waxaa loo diray addoon boqol jooga markii la yidhaha addoon boqol hadduu wakiil fi lbeyc yahayna biakara min eh, biaqala min thamani lmili ku iibin maayo hadduu wakiil fi shiraa yahayna biakara min thamani lmili kusoo iibin maayo markaa markii la yihi addoon boqol kusoo iibi yani waa addoon boqol joogade laakiin addoon konton jooga boqol kusoo iibi maaha qofku khasaaro uma socdee haddaba haddii markii la diray ee addoon soo boqolkan qaado addoon kusoo iibi baa la yihi markaa waa addoon boqol joogaa loo diray addoonkii qiimihiisu boqolka ahaa wuu soo gaday laakiin wuxuu ku soo gaday lacag intii ka yaroo sideetan ama toddobaatan ama a maaratay kontonba ayuu ku soo gaday waa sax maxaa yeelay dee addoonku qiimihii loo diray wuu joogaa waa markaa addoonkii loo diray wey kii loo diray muso mid ka liita muu soo iibinin lacagtiina qeyb buu soo celiyo faa halkaa muwakilkii uga soo korodhae khasaare ma joogo markaa waa caadi markaa halkan waxaad ka fahmaysaa qodobkii qaladka ah ee soomaalidu ay samaynaysay markuu markaa waxoogaa yar cadaadiyo ee uu sideetan ama toddobaatan soo siiyo soddonka kale uu odhanayay dee anigaa iskale waxba kama jiraan waa khayr muwakilkii uu soo kordhay baa lagu leeyahay oo soddonkani ninkii muwakilkaabay usoo harhayaan wa in qaala hadduu yidhaahdo halkan markaa sakday ku kala duwan yihiin qaar baa wain ishtaraahu bimiatayni qoraya makhduudaadka iyo madbuucaadku way kala duwan yihiin marka labaduba kolley waa waa isku macnauun laakin cibaaradu baa kala duwan hadduu haa yidhahdo boqol wax ka yar soo iibini hakusoo iibinin haa way imanaysaa hadduu u diido oo uu yidhaahdo boqolka kusoo wada iibiyo boqol wax ka yar ha kusoo iibinin dee markaa kusoo iibin maayo waxaa laga qof qofkan inuu ku dhaartay boqolkaa inuu addoon siisto markaa oo deetna dhaartiisii uu fulinayo markaa de markaa ka yarayn maysid lakin ilaa inyanhaw de matniga kuma jirto soo ma matniga ku jirta ah. wain qaala hadduu ihahdo ishtari cabdan addoon soo iibi bimiatin boqol ku soo iibi fashtaraa cabdan addoon buu soo iibiyey bimiatayni laba boqol buu soo siiyey wahuwa yusaawii miatayni waana addoon qiimihiisu sidaa yaho laba boqol uu joogo lam yajuz waxba ka socon maayaan de ninkii waxa weeyaan wuxuu geliyey eh, lacag aanu ku talagelin ninkani addoon boqol ku soo iibi buu yihi markaasuu addoon qaaliyahoo laba boqol jooga ayuu soo ibiyo labadii boqolna uu soo siiyey daba socon mayso laakiin addoonkii labada boqol joogta joogay hadduu boqol ku soo iibiyo dee way anfici lahaydoo khayr unbuu soo kordhiyey baa la odhan lahaa laakiin iminka dhibaatuu soo kordhiyey dhibaato inuu soo kordhiyana layskuma ogeyn waay wain ishtaraahu bimiatayni huwa yusaawi miatayni saasay nusakda qaar qorayaan waa isku mid wey wain dafaca ilayhi alfan hadduu kun u dhiibo oo qaala uu yidhaahdo ibtac bicayniha caynteeda ku soo iibi cabdan addoon fabtaaca deetan addoonkii uu soo iibiyo laakiin fii dimatihi kun dimadaa uu ku soo iibiyo lam yasixa asixi mayso soo arki maysid albayc bihamani mucayan iyo bihamani fi dimati dee taa maaratay dalabatulcilm dhalinyaradu horey usoo barteen kun baa loo dhiibo waxaa la yidhi kunkaa lafteeda addoonka kusoo iibi kunkaa laftiisa addoonka kusoo iibi oo waxaa tidahdaa kunkanaa kaaga iibsaday addoonka ha odhanin kun baan kaaga iibsadan ha odhanin wey macnuhu saasuu udhacaya markaa markii uu ninkii meeshii tegey war addoonkani waa imisa waa kun baa la yidhi waaye kunka igaga iibi waan kaaga iibiye mabuu odhan kunkan igaga iibiye wuxuuna addoonka kun igaga iibi isna waan kaaga iibiyey bu de waa dimada wuu khilaafay markaa kunka kusoo iibi baa la yii kunkaa laftiisa egbicaynha haddii kunkaito loo dhib la hahdo kunkan kunkan kusoo iibi waa caadi ba dibada kusoo iibin karaa lakin haddii la kunka laftiisa kusoo iibi oo cayntiisa kusoo iibi waa inuu markaa bayculcayaan ka dhigo oo amantii muayanka ahayd waa inuu kusoo iibiyo haddii kale asixi maysooo dee waxa weeyaan khilaaf uu khilaafay sidii loo diray khilaafkaasina wuxuu keeni karaa dhibaatuu keeni karaa oo dhibaatadasuu u keeni karaa waxa weeye ninkani waxaa laga yaabaa lacag kaleba inaanu hayn kunkaasoo keliyu hayaa markaa wuxuu ku tala gashan yahay kunkaa haddii wax ka soo noqdaan oo ama uu ceeboobo ama la dhacaba inuu iibku fasakhmo oo aan isaga dayn loo qabsan ayuu ku talageshan yahay laakiin markaa tiri uun kun igaga iibi waayahay yidhi dee kun baa lagu yeeshay ninkii muwakilka ahaa haddii markaa kunkiisani kun ceebaysan uu noqdo ama dildilaacyo inta laga helo la diido de waxaa la ohanaya ana kun kalena sii kun kale keen baa la odhanaya haddii markaa intuu tafaruq dhacay arrintii ay dhacdayna de beyci wuu ninkii nin dayn lagu leeyahay buu noqonaya isaguna kumuu tala gashanayn in dayn lagu lahaado saas wey wain qaala hadduuse yidhaahdo tan cagsigeedii weeye ibtac fii dimatika addoonka soo iibiyo laakiin dimada kun dimada ku soo iibso wanqud ilalfa fii kunkanaan kuu dhiibay haddana lacag ahaan u dhiiboo bixi fabtaaca bicayniha oo khilaafada tan cayntii alfiga uu ku iibiyey kusoo iibiyo faqad qiila yasixu halkan way iska asixi baa la yidhiyo dhibaato muu soo kordhine de waabuu sii ficneeyey uun qoladaassaasay leedahay oo waxa weeye ninkii dayntiibuu ka ilaaliyey bay leeyihi wa qiila waxa kale oo la yihi mayane waa ka muctamedka halkana iyadana e eh, laa kan laftiisuna ma ansaxayo oo dhinac khayr ha ka noqote waxaa laga yaabaa inuu dan kale ninku leeyahay oo inuu si gaara u danaynayaa laga yaaba addoonkaa kukan kun iigu soo iibi buu yidhi markaasaa addoonkii kunkacayntiisii ku iibisay hadhow haddii kunkacayntiisii ay ceebowdo dee addoonkii waa lagala noqonaya laakiin haddaad dimada ugu soo iibin lahayd addoonkii lagalama noqdeene lacagtuunbuu bedeli lahaa markaa dee waxa weyan axkaamtii baa kala duwan haddaba ilaali baa lagu leey wakiilkii xaaladiisu way adag tahay wax sahlan maaha waa kii lahaa ibnu min alwaawaati arbacatan fahuna min alxutuuf horana waynu usoo sheegnaan umalaynay soo ma miynaan soo sheegin ixdar min alwaawaati arbacata fahuna min alxutuuf waaw alwikaalati walwisaayati wlwilaayati wlwuquuf ama wlwadicati wlwuquuf labadaba waa loo sheegay waaw alwikaala waa afar afar wow ku bilaabma ayaad iska ilaalinaysaa buul afar wow ku bilaabma iska jir waa wakaalada inaad wakiil noqoto iska ilaali xaaladeeda way adagta axkaamteed wax sahlan maa waa walwakaalati walwisaayati iyo inaad caruurtii mas-uul ka noqoto agooma iyo waxyaalo noocaas walwilaayat haddaad ku badasho halkana waa caadi walwadiica amaanadii amaanooyinkana iska ilaali iyaguna waway ku bilaabmaya wadiicada waxyaala lagu wadiicaynayo iska ilaali iyaduna ma sahlan walwuquuf waxyaalaha waqafka ah inaad mas-uul ka noqoto iyadana way kugu baxsanayaan markaa afarta wowba halisteeda leeda wa min wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhaahdo wakiilkii muwakilkii dhe bic baycan faasidan wuxuu yihi iib faasida ayaan ku kuu dirsaday iib faasida inaad alaabteydan iib gaarigeygan iibiyo iib faasida ku iibi buu yihi waan ansaxba ahayn fa baaca baycan faasidan markaasuu deetana sidii buu yeelo iibkii faasidka ahaa buu gaarigii ku iibiyey aw saxiixan ama iib saxiixa buu ku iibiyey labada jeeraba lam yajuzda waxba ka socon maayaan dee beycii faasidkaana shareecadaaan ogolayn kii saxiix ahaana lagumaba dirin soo ma labadii midna kaa socon maayo wain qaala hadduu yidhaahdo ishtari bi hada dinaari shaatan dinaarkan neef ariya igu soo gad fashtaraa bihi shaatayni laba laxaad baabu kusoo iibiyey oo tusaawi kulu waaxidati minhumaa dinaaran labada mid waliba qiimaheedu dinaar joogo kaana aljamiicu la wuxoo dhanba muwakilkii dirsadaha ahaa iyaa yeelanaya waqiila waxaa la yidhi mayane wada yeelan maaye lilwakiili shaatu wakiilka ayaa mid le labada laxaad binisfi dinaarin nus dinaar baanay ku joogtaa oo isaga iska bixinaya ninkana nus dinaarkiisa kale wuu soo celinaya wey hal dinaar baa laguu dhiibay boqol dollarba kasoo qaad dinaarkii dayla imaka garan maysaan tusaalaha inaynu wa waxaan jooga ku tusaalenaa la qaatay boqol dollar buu kuu dhiibo neef ariya kusoo iibi buu ku yidhi marka maxaa lagaa rabaa de neef ario fiicanoo boqol jooga intood mid caataa meelaha kasoo qabato inaad tirahdo lixdan baa laiga soo siiyo soddonkan afartankanna waan kuu soo celiyey kaama soconayso kolka boqol lagu dhiibo neef ariyo soo iibi lagu yidhi oo fi maarata oo boqolkaa jooga bay de noqonaysa neef boqolkaa jooga soo iibi de waxaa la doonaya inaad markaa neef boqol jooga soo iibiso haddaba laba neefoo mid un aan maaragtay qiimaha la yar socon iyo waxbaad heshay markaasaad laba neef baad boqolkii kaga soo qaada oo mid walba haddii sayladda la joojiyo qiimihiisu boqol tegayo markaa labada laxaad mid waliba waa tii lagu diray soo ma laakiin dee laba laguma dirina mid baa lagu diray adiga laba laguma dirina mid baa lagu diray haddaba boqolkii baad kusoo iibisay markaasaa deetana waxaa daba laisweydiinaya labada laxaad yaada iibkani horta ma ansaxay iibka horta wuu ansaxaya labada laxaad yaale labada laxaadba waxaa la yidhi waxaa iskale kii ku dirsaday muctamadku waa sidaa kii ku dirsaday iyaa labadaba iskale waayo dee isagaad ushaqeynayso isagaad usoo usoo iibisay lacagtiisiina waad kusoo iibisay qof isaga ushaqeynayaad ado isaga waxaan usoo iibiyey labadiiba isagaale boqolkii doolarna saasuu ku tegayaa labadii laxaad baad ukeenaysaa hadduu mid iibsanayo ta kalena haysanaya iyo hadduu labadaba qalanaya iyo isagay dee utaallaa qiil baa wuxuu leeyahay maya labada laxaad mid buu ninkan wakiilkii leeyahay oo ma bilaash buu ku qaadanaya may bilaash ku qaadan maayo qiimaha berhki labada laxaad maxaa lasoo siiyey boqol baa la lasoo siiyey soo maaha konton baa isaga laga rabaa labada laxaadna inuu mid qaato oo maxaa saa loo yeelay dee looma dirin mid un baa loo diray talabaad labaad yaa u diray waa fuduuli fuduul baa ugeysay tan labaade cidiba umay dirin baa la leeyahay marka wuxuu isagu soo iibsaday unbaa laga soo qaadaya ninkana lacagtiisii nuskii kale inuu usoo celiyo yaa laga doonaya buu ku leeyahay laakiin waxaynu leenahay may sidaa maaha ninku wixii loo diray wuu yeelay siyaado khayr ahna wuu soo kordhiyayo waynagii odhan jirnay haddii la yidhaahdo boqol boqol dirham soo sii uu boqol dirham iyo maro uu ku iibiyo boqolkii dirhamna waa kii loo diray baynu odhanaynay maraduna waa siyaada baynu odhanayna markaa labada laxaad mid ahaani waa tii loo diray ta kalena waa siyaado sidaa daraaddeed waxay yidhahdeen waxaa inagu filan labada laxaad inay midi boqol joogto ta kale hadday doonto mid ka liidataba ha noqoto aan boqolka joogin maxaa yeelay tan boqolka joogaa waa tii loo diray tan boqolka joogtaa waa tii loo diray tan kalena waa siyaado khayru soo kordhisay marka maradii un lamid noqonaysaa ninkii la yidhi boqol dinaar ama boqol dirham soo si boqol dirham iyo maro wixii loo dhiibay kusoo iibiyey wuxuu yihi wain amarahu bibaycin wain amarahu bibaycin saasaa makhtuudaadka iyo ku qoran wain amarahu bibayci cabdin hadduu amray uu u diray weey addoon inuu gado arkixadoo gad buu yihi kan aw shiraa'i cabdin ama addoon buu iisoo iibi yidhi lam yajuz laga ogolaan maayo an yacqida calaa nisfi inuu kala qaybiyo adoon barkii soo iibiyo ama kii loo dhiibay gad la yidhi u barkiina gado barhna uu markaa iska da siduu bar ugadaya dee nib odhanaya addoonkan nuskii gado intaasan kaa siinaya nuskii markuu ka gado de waxa shore ka noqonaya addoonkii waxa wada yeelanaya muwakil kii dirsaday iyo iyo kii iibsaday marka meeshii shura kuu soo geliyay shurakaduna sideedaba ayaba dhibaato utahay baa lii shirkatu madar waa iyadaba dhibaato ahba inaad qofkii wa wax wada yeelataan sideeday culays u tahay marka culays buu soo kordhiyey sidoo kale de addoonkii marka waxa weyaan nus la iibinayo iyo marka la wada iibinayo isku si markaa loo markaad nus tahay waa laga waa lagu baksaya oo markaa sidii marka markaa la wada iibsanayo dee loo iibsan maayo laakiin waxay yidhaahdeen hadduu nus gado oo uu ku gado intii qiimihii addoonka oo joogay markaa dhibaato buu soo kordhina khayr badan buu soo kordhin lacagtii intii la doonayena wuu keenay lacagta intii la rabay ee la doonayena wuu keenay addoonkiina qeyb buu soo celiyey soo marka xaaladaa iyadaa faa soo kordhiyey waxba markaa waxa weeye lagu diidi maayo baa le wuxuu yihi wain amarahu an yashtariya shay-an mawsuufan wax tilmaaman hadduu soo soogad lam yajuz laga yeeli maayo oo ansixi maayo an yashtariya shay-an wax ceebaysan inuu soo iibiy waxaa lagu yidhi war maro noocaasoo oo saasa ii soo iibi ama waxa la yidhi neef adhiya oo saas caynkaas saas ii soo iibi inuu hadhow wan bari go-an kuu keeno ama mid dhutinaya kuu keeno ama neef xanuunsanaya kuu keeno dee laga yeeli maayo wax markaa ceeb leh oo maciib ah iibkiisii u ansixi maayo marka hadduu dee soo iibiyey hadduu dimada kusoo iibiyey isagaa yeelanaya hadduu ogaa ceebta weeyaan hadduu ceebta isagoo arkaya soo iibiyey bicayni maalilmuwakilina aanu kusoo iibine biamanin fi dimati uu kusoo iibiyey isagaa yeelanaya lacagtana isagaa laga raba iska bixiyo adigana lacagtani wayn kuu soo celiyo haddii uu bicayni maalilmuwakili ku iibiyey xoolihii muwakilka cayntiisii boqolkaa igaga gad uu yihi boqolkuna kii muwakilka u yahayna baycu asixi maayo faasid oo tasaruf fuduuli buu noqonaya fain lam yaclam haddaanu ceebta ogeyn waaya uma calima laakin uu dib ka ogaaday bilcaybi halkaa jirta nusakda qaarkeed mktuaad lakin mktuaadka kuma qoran qaarna alwakiil fain lam yaclam ilwakiilu bilcaybi waa iska qadaran tahay fain lam yaclam ogeyn maxaanu ogeyn wakiilka haddaanu ceebta ogeyn oo markuu isagoo arkay wax caafimaad qaba un u arkay uu sidii ku soo iibiyey uma calima kadib ceebtii ogaaday raddahu dee radbilcaybki khiyaaru radi bilcaybkii buu yeelanaya oo inuu markaa celiyo ayaa u furan wakiilkii laftiisa oo khiyaaru radigii wuu yeelanaya muwakilkuna waa saas oo kale isaguna hadduu ogaado wuu yeelanaya labada kulma kii ogaada ayaa khiyaaru radiga yeelanaya wain wakalahu markaas waa markuu yihi wax noocaasa iisoo iibi waaya wain wakalahu hadduusa udirsaday fii shiraai shayin bicayn shay caynti la halkaa maraysu yi wa ni war way fiicantahe markaa siirada kusii u tago iiga soo iibi bu la neefka iiga soo iibi markaasuu ka daba cararay deetana neefkiibuu ka soo iibiyey fashtaraahu wuu soo iibiyey neefkii markiibuu deetana uma wajada bihi cayba markuu soo iibiyey kadib buu wakiilkii ceeb ku arkay haye ma celinaya halkan xaq ma inuu celiyo sidii kii horeo kale falmansuusu naska shaafici siduu yahay waxa weeye anahu yaruduhaa radigii xaq buu uleeyahay mansuusku waa sidaa laakiin mid aan mansuusahayn baa jiro laa yarudule ma celinayo qiil baale ma celinayo oo maxaa dhacay de wuxuu leeyahay imika halkan isaga ijtihaad isaga inuu arrintan ijtihaad ugama furne waa neefkaa soo iiba waa inuu soo iibiye un hawl kaloo isaga u taallaa ma jirta buu leey waayo waaba loo cayimay wixii uu soo iibinayay hadhow muwakilku siduu ka yeelaya ha ka yeelo saasay leeyihin laakin waxaa leeyahay maya waxa weeye kan laftiisa markuu ceebtii ku ogaado hadduu ku hadduu markaa dib dhigo dee khiyaaru radigii baa ka dhacaya muwakilkiina hadduu ceebtii arkuu yeeli waayo wixii uu ku qanci waayo dee ninkii mushtariga ah, baaica ahaa laguma celin karo waayo wakiilkii isagoo ceebta og ayuu haddana wixii iska soo watayo uu celin waayo marka maxaa lagu qasbaya wakiilkii baa lagu qasbaya inuu qaato oo laleeyahay celin waaye qaado marka dee darar baa kasoo gaarhaya haddaba xaq buu uleeyahay inuu iska celiyo wuxuu yihi wain wakalahu fi lbayci min zaydin haddii la yidhi alaabtan iibi oo zayd ka iibi fabaaca min camrin markaasuu camar ka iibi ama cumar ka iibiyey lam yajuz waxaa lagu yidhi alaabtan qaado hebel ka soo iibi markaasuu intuu qaaday mid kale ka iibiyey de ma soconayso maxaa yeelay magacowga qofkan lagu magacaabay in isaga si gaara loo danaynayay baa sheegaysa marka imika halkan waxaynu ka gelaynaa haddii cid la magacaabo miyaad ku qasban tahay inaad ciddii ka iibiso haddii suuq la magacaabo miyaad ku qasbanta inaad suuqii ku iibiso haddii wakti la magacaabo miyaad ku qasbanta inaad waktigii iibiso iyo waxyaalaha lamidka ah oo markaa ay fuqahadu ka hadlaan ayuu qaybo kamid a ah halkan ku ishaaraya iyadana haddaba haddii qof lagu carabaabay oo lagu yihi ninkaa ka soo iibi qof kale laguma ogola maxaa yeelay qofkan inuu ninkaa alaabtan la doonayey ayay da u haddii kale da iibi unbuu ku odhan laha waay wa wuxuu yihi waxaaba dhici karta baa la yidhi ninkaa uu kuleeyahay kasoo iibi inuu nin xalaal miirada yahayo uu isaga lacagtiisa ku kalsoon yahay dadkan kaleed adigu la doonanaysan hadday doonaan lacag badan ha bixinayaane inay isagu aanu ku kalsoonayn lacagahan ay bixinayaan oo xaaraantu inay usoo dhuumato uu ninkani iska diiday marka ad uu kuu diray ayuunbaad ka iibinaysa wain wakalahu fi lbayci fii suuqi hadduu ka alaabtan qaado suuq hebel ku iibi fa baaca fii gayriha suuqii suuq aan ahayn suuqda waa la taniifiya af carabiga tadkiirkuna waa iska caadi fa baaca fii gayrihaa suuq aan kii ahayn ayuu ku iibiyey jaaza way banaan tahay waqiila waaa marka waqiila laa yajuus baa jira oo laakiin nusakda min tanbiiha kuma qorno nusakda tanbiihu waqiila laa yajuus anig kaygan wuu qoraya lakin kaa meesha ka maqan baa muctamadkii wuxuu yihi wuxuu ku yidhi alaabtan qaado suuqaa gobonimo kusoo iibi intuu qaaday buu suuqii hoose tegayo markaasuu iibiyey ma ansaxaysaa mise ansixi mayso sheekhu wuxuu yidhi wa caadi wax mushkiladoo ay leedahay ma jirta buu yihi maxaa yeelay de alaabtan in qiimaheedii lagu iibiyun baa la doonayaa mar haddaan qof lagu magacaabin suuqa nooc waliba wuu jooga ku xalaal miiranaya iyo ku aan xalaal miiranayn iyo ku tuuga iyo nooc waliba wuu jooga suuq un baana lagu sheegay marka sidii markii qofka la magacaabayay lamid maaha saasa markaa sheekhu wejiga uu marayaa saasuu leeyahay xujadiisu iyo ciladiisuna way caddahay soo ma waaya wuxuu leeyay wax dan ahoo ku tacalluqi kartaan meeshaa jirin haddaba qiil baa wuxuu leeyahay may ma ansaxayso qiilkaasaana muctamad oo waxay leeyihiin waxa dhici karta suuqaa uu kuu magacaabay inuu ku og yahay in dadka raadinaya alaabtan ee jeceli ay ku badan yihiin oo qiimuhu uu u kordhayo oo markaa lacag badan ay alaabtu u goynayso markaa meeshii uu kuu diray suuqii uu kuu diray suuq aan ahayn inaad kusoo iibisaa sax noqon mayso ku ansixi mayso saasay markaa yidhaahdeen taasay markaa muctamad laga dhig waktigiina waa saas oo kale aduu wakti cayimo waktigii uu kuu cayimay ayuunbaad iibin wain wakalahu fi lbayci waayahay halkan markaa waxaynu welida axkaamtii baynu ku jirnaa xukun cusub iyaynu halkan gelayna wain wakalahu fi lbayc hadduu alaabtan iibi yidhi alaabtaydan gad buu yidhi waayahay alaabtan gad cibaarada maxaa ku jira alaabtan iib marka la waraa yani waa inaad qofku iibku iibku xaqiiqadiisu maxay ahayd alijaabu waalqabuul waa intaa iibku soo ma alaabta dhiibideeda iyo lacagta qaadashadeedu iibkaba ka mid ma mise waa wax ka ratibma waa wax ka ratibma marka haddaba waxaa laga hadlayaa kolkii lagu yihi alaabta iibi macnaheeduma qofkii iibsaday haddana markaa ka iibsa kadib u dhiib oo lacagtana ka guddoon miya mise adigu waxaad xaq u yeelanaysaa keliya inaad cibaaradii iijaabkii iyo qabuulkiiy weendhi un aad ninkaa la wadaagto alaabtaa intaasaan kaa siiyey iyo waan kaa siistay shaqadaadu ma intaasay ku dhanta mise waxaa aad xaq u leedahay inaad alaabtii ninkii ku wareejiso lacagtiina aad kala soo wareegto halkaasaa maanta laga hadlaya weliga adigo in badan baa dee lagu wakiishay ma isweydiishay su-aasha marka waa wuxuu yihi wain wakalahu fi lbayc haddii ninkan baycii loo dirsado oo alaabtan gad la yidhaahdo hee sallama almabiica taa iyada xaq buu leeyah inuu alaabtii loo dhiibay ee gad la yidhi uu ku wareejiyo ciddii uu ka gadayay gadda ayay ku dhex jirtaayoo laga fahmayaayo curfigiibaa keensanaya ee bayca xaqiiqadiisii kuma jirto tasliim kuma jiro laakiin lawaasimtiisii wixii ka dhalanayay buu ka mid yahay curfigiibaana keensanaya haddaba inuu alaabtii ku wareejiyo ninkii ka iibsaday xaq buu uleeyay wakiilku laakiin walam yaqbid hamana lacagta inuu ka guddoomo xaquma laha buu yii musanifku waayo waxaa laga yaabaa adiga in lagu kalsoon yahay qaabkaad wax u iibiso iyo gorgorintaada iyo alaabtaa lagu kalsoon yahay laakiin gacantaada kale aan lagu kalsoona lacagtu hadday jeebada soo gasho inay halis gelayso in maarata ayaaba dhici kartaba haddaba iibi markan lagu yihi macnaheedu ma aha lacagtana guddoon buu yii alaabta dhiib laakiin way noqonaysaa wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay mayane yaqbidu mayn lacagtana wuu guddoomiyaayo iyada lafteedana curfigii ayaaba dee keensanaya maadaama ay tahay muqtadayaadkii bayc iyo lawaasimtiisii waxyaalihii ka dhalanayay qiilkaasaa muctamada masalada khilaafkaasaa ku jira laakiin qiilkaasaa muctamada marka markii ala wax iibi lagu yidhaahdo haddaan lagu odhan laakiin lacagta ha ka qaadin haddaan ha ka qaadin lagu odhanin alaabtii marna waad ku wareejin lacagtana waad ka qaadin weliba markaynu qiilkaa ku soconno muctamadkaa waxaabay leeyihiin waxa kugu waajiba intaanad alaabta u dhiibin aanad ku wareejin inaad horta lacagta ka guddoonto ilan adigoo alaabtii wareejiyey baa lacagtii sooba bixi waayi kartaa si aanay taasi u dhicin waxaad ku qasban tahay maadaama aad wakiil tahay inaad horta tirahdo keen lacagta markaad lacagtii ka qabato ayaad alaabtii ku wareejinaysaa wain wakalahu fi tahbiiti dayni fahabatahu lam yajuz lahu qabduhu waxaa lagu diray dood iyo dacwad looyar ahaan baa lagu qabsaday ninkaa kun doolar baan ku leeyahay maxkamaddaan doonaya inaan ka dacweeyo dee waa ku kaasi markhaatiyadayda iyo documentigayga iyo alaabahayga iyo waxaygii waa kuwa dacwadda ii og oo xaqa iisoo sug wain wakalahu hadduu u fii tahbiiti daynin dayn cadaynteed iyo sugideed wey sugideed waxaa laga wadaa in maxkamaddii agteeda laga caddeeyo oo dee markhaatiyadii iyo wixii iyo dacwaddu wixii ubaahnad uu yeelo ilaa markaa qaadigii uu xukumo ninkaa in daynta lagu leeyahay waaya fahabbatahu dayntii markaa ninkii looyarkahaye la dirsaday wuu soo sugayo arrintii wuu markaa xaqiijiyeyo waa la xukumay lacagtii xaq ma u leeyahy looyarkii inu haddaba lacagtii yidhaahdo ha ha keeno oo aniga ninkii ka wakiila muxuu ahay qofkii soo dirsaday aniga ka wakiile qaadi lacagtii hala ii dhiibo xaq miyuu uleeyahay lam yajuz lahu qabdu xaq uma laha inuu soo guddoomo lacagtii isagu u soo qaado xaq uma le looma dirin adiga tahbiit unbaa lagu diray caddayn iyo arrintaa inaad markaa caddaysa baa lagu diray intaad shaqadaadii way dhamaatay xaq umalid wax kale haddaan idan cusub oo de ka gaara maarata wakaaladii la socday ama ka dambeeyeyba aanu jirin wey wain wakalahu fi qabdii tan cagsigeed ba imikana laga hadlaya waxaa lagu ninkii hebel ahaa lacagtaa iga soo qaad kun dollar baan kuleeyahay iga soo qaad wain wakalahu fi qabdi qabdi baa loo wakiishay fajaxada man caleyhi lxaqu ninkii unbaa markaad utagta tiri kunkii dollar ee maxamed kugu lahaa keen ayuunbu yihi kunkee dee kun buu kugu lahaa soo maa waan aniga wa leeyay ma jirto bu u dafirayba fajaxada man caleyhi lxaqu kii wax lagu lahaa uu dafiray arrintii xaq ma u inaad adigii dacweyso oo aada intood dacwad oogto markhaatiyada iyo wixiina aad keento aad arintii soo xaqiijisa miyaad xaq u leedahay faqad qiila waxaa la yidhi yuthabituhu ha xaq buu leeya inu soo cadeeyo oo maxkamaddii dacwad iyo arimo uu galo oo uu markaa xaqiijiyo xaq buu leeyahay baa la yidhi maxaa yeelay soo qaad markan la yidhi soo qaadii de waad waddo kastood u mari karto inaad wixii ku soo qaaddo ku soo qaad marka inaad dacweyso ood maaragtay markhaatiyadii keento oo lagu xukumo de waa waa dariiqii aad ku soo qaadi lahayd bay leeyihin qoladaasi waqiila waxaa kaloo laakin la yihi tana muctamade laa yuthabitu arrintaas isaga looma dirin arrintaasi arrin loo diray maaha xaqna uma laha mana noqon karo qof markaa looyar ahaan loo dirsaday maxaa yeelay waxaa laga yaabaa qofkani inuu adiga de soo qaadida iyo gacantaada uu aaminsan yahay laakiin doodaada iyo dacwad oogidaada iyo aftahamadaada inaan ku qanacsanayn baa laga yaaba ood hadhow toora ninkii wiiiba seejiso intood intaad mama'layso hadhow toora wixii laga xukumaba ninkii soo garan mays markaa taasi hawl adiga laguu diray ma aha iska ilaali taana halkaa kaga baxa arrin yaroo wuxuu u noqday xaggii sixada ku tacalluqda oo muwakal fiihiga shuruudihiisii muwakal fiihiga shuruudihiisa hal shardi baynu soo marnayo wuxuu ahaa an yaqbala niyaabata soo ma inuu waxaan aqbali karo niyaabo in qof qof kale uu ka qaban karo shuruuddiisa waxaa kamida a ah shardiga halkan uu ku sheegayo an yakuna macluuman min bacdi lwujuuh in uu arintu aanay wax muhmalahoo aan waxba laga garanin aanay ahayne ay tahay arrin lasoo yar dhaweeyey waxaan lagu dirsanaya cilmi dhammaystiran lama shardiyo laakiin waxaa haddana la yska ilaalinayaa jahli dhamaystiran waa in la yska ilaaliyo wain wakalow hadduu u dirsado fii kuli qaliilin wa kaiirin wax weyn iyo wax yarba wax yar iyo wax badanba lam yajuz maban wuxuu yihi wax kasta adiga iga wakiila kasta hadduu islaamiya kaa fura ka war oo xoolahaagii o dhan u waqaf ka dhigo oo ilan adiga yii wax walba adiga iga marka waxaa la yihi taasi ma soconayso qararkeeda iyo jahaaladeedaa aad u badan marka waxaa la doonayaa almuwakal fi an yakuna macluuma min bacdi lwujuh in meelaha maarata qaar laga soo dhaweeyo milo kale inaad tiraahdo xoolahayga iibkooda adaa iga wakiila khalaas waad soo dhaweysa saas oo kale waa la ogoliyahayba wain wakalahu hadduu u dirsado fi shiraai cabdin tii unbaa markaa masaajishan ay farac ka tahay wain wakalahu hadduu u dirsaday fi shiraai cabdin addoon inuu soo gado walam yadkur aanu sheegin nawcahu noociisa lam yasixa tawkiil tawkiilku asixi maaye baa iibi wararoo mxu ahaye neef ariya iisoo iibi de neef ariya iisoo iibi ku weynuu soo iibin karaa ku yar buu soo iibin ku weyn lab dhidig ido riyo waxba maad sheegi neef ariya soo iibi una tiraahdi waxba ku ansixi maayeen bali waayo dee maaratay jinsiga unbaad sheegtay lakin waa majhuul min kuli jiha taqriiban markaa saa ku ansixi maayo waa inaad wixii soo yar dhaweysay baa neef ariahoo ida ahoo dhidig oo maalan qiimihiisu toddobaataneye yahay ama sideetaneeye wa noocaasoo noocaas ama sifaat kale aad sheegtay wain dakara nawcahu hadduu noociisa sheego oo wuxuu yihi neef ariahoo riya ah maalan walam yuqadir ihamana lacagtiina aanu qadarin lam yasixa asixi maayo buy wuxuu leeyahay markaad inuu neef ariya yahay sheegto eed riye inuu yahay yahayna raaciso waxaa kaloo lagaa doonayaa lacagta qiimaha uu joogana inaad raaciso ilaa arigii waa kala qaalqaalisan yahay waa kala waaweyn yahay oo xataa sifaadkii kale haddaad sheegto oo maaragtay taqdiiru thaman aanad sheegin kaa socon mayso sheekhu saasuu markaa maray laakiin waa weji laga rajaxan yahay baa la yidhi o waxba taqdiiru thamanku shardi maaha inaad lacagta qadarto jaangoysaa shardi maahee laakiin sifaad dee macquula oo jahaaladii wixii ka saara inaad sheegto sifaadkii salafka inaad wada sheegto ama aada soo dha dhaweysana iyaduna shardi maaha laakiin inaad waxoogaa neef aryoo riya aho ilaa laba jira intaasoo kale hadaa tirada waa caadi wain dakara nawca hadduu noocii sheego waqadara hamana lacagtiina uu qiyaaso wuxuu neef riya boqol doolar jooga isoo iibi walam yasif ilcabda laakiin tilmaamihii muu sheegin inuu sidaa ahaado inuu sidan kale ahaado waxba muu sheegin falashbahu buu yidhi sida u dhow rajaxnaanta sida maarata alashbah bisawaab wey sawaabka sida u egi anahu laa yasix waa inan waaasi ansax ahayn wa qiila yasix u ansaxayaana waa la kan uu sheekhu ashbah ku sheegay waa iska waa waa wa waa ixtimaal isaga uu soo muujiyey baa la yidhi weji kutubta ku jira kutubta lagu sheegay ma aha laakiin isaga ijtihaadkiisii weeyaan iyo takriijkiisii waa ixtimaal markaa isagu uu leeyahay oo ma ansaxaya buu yihi o lacagta qadaritaankeedi jaangooynta lacagtu bedel ka noqon mayso tilmaamihii buu leeyay laakiin sida saxda ah waxaa la yihi kol haddii qiimihii neefku joogay lagu sheegay tilmaamo kale uma baahni dee neef intaa jooga waa la garanaya markaa wuxuu noqonayo waa lasoo dhaweynaya axkaamtii usoo wareeg haddaba xaggii sixada ka kaalayo intaa yar baa sixada inaga soo dhex gashay waayahay yadul wakiil ninkan wakiilka ah gacantiisu waa gacan ammaano ee gacan damaan maaha wuxuu yihi wamaa yatlafu wixii ku talfa ku baabaa fii yadi lwakiili gacanta wakiilka min gayri tafriiطin isagoon gaboodfal samayn ay walaa ifraaطin de xadgudubna aan samaynin laa yalzamuhu damaanuhu ninkaa isaga ah magdhow laguma le ninkii alaabtii aad soo ibi tiri sii qaaday markii uu markaa socday un bay dabayl xooggani timid oo wuxuu maryaye waxbay ahaayeeno dabayshiibaa isagiina halis gelisay wixiina ka dhufatay ho oh, waa kala lumeen isaguna sidii alaabtan loo qaadi jiray iyo wixii loogu talagalay wixii waa sameeyey wax gaabisi xaggiisa kama iman maqaadiir baa timid de waxba laguma leh hadhow isagoo faramaran markuu kugu soo laabto war wixii me dhacday waxba laga dooni maayo ama tuug baaba heshay oo wixiiba maaragtay ka faramaroojisay waxba loo raaci maayo wlqwl fi lhalaaki wma yudacaa calayhi min khiyaanati qawluhu wain kaana mutaطawican falqowlu fi raddi qowluhu wain kaana bijucli faqad qiila alqowlu qowluhu waqiila alqowlu qowl lmuwakil wuxuu daba socdaa un yadduhu yaddu amaanadii gacantiisu inay gacan amaano tahay baynu daba soconnaa saddex arrimood baa ka farcamaya midi waa taasoo waa damaan la ta kalena waxa al qawlu fi lhalaaki qawluhu hadduu yidhaha wixii way baaba-een waa la aqbalaya waa la isagun baa la dhaarinaya markhaatiya keen la odhan maayo maxaa yeelay qofkan adigaa aaminay markaa dee ammaani aaminaaddii aada aamintay iyaa markaa ku qabanaysa sidoo kale waxaa la yidhi halaagga sidiisaba dee markhaatiya looma keeni karo qofku isagoo cidlo joogo wixii iska baabi'i karaa ama dhibaato gaari ku qabsan karta ama dabbu wixii ku guban karaa yaa soo caddayn karaya shaygii maradii aad u dhiibtay inay dabka ku gubatay cidinama soo caddayn karayso dabkii meeshaa ka dhacay markaa isagun baa la dhaarinaya wlqawlu fi lhalaaki qawlu wamaa yudacaa alayhi min khiyaana wlqawlu fi ma yudacaa calayhi min khiyaana wixii lagu sheegto oo khiyaamo ah oo de muwakilkiisu ku sheegto haddii yaddaci aad u sida shaarixani uu qadarayana waa iska caadi wamaa yaddaci ay lmuwakilu muwakilku wixii uu sheegto caleyhi cala lwakiili wakiilka uu ku sheegto oo min khiyaanatin khiyaanaa hadduu muwakilkiisi yihahdo wuu ikhaayimay wuu ikhiyaameeyey wakiilkuna uu yihahdo hamaan khaayimin khiyaamo ma samayn wakiilkun baa la dhaarinaya waayo adigaa hore u aaminay waa qodobka saddexaad isagu saddexdaa arrimoodba waayahay way ka ratibmayaan arin kale oo afraad yaa isna jiro wuxuu yihi wain kaana mutaawican haddii ninkani aanu lacag kaa qaadanayn ee uu kuu ixsaan falayey falqawlu fi raddi qawluhu sidoo kale soo celintii hadduu yidha alaabtii waa anigii kuu soo celiyey isagunbaa la maqlaya war alaabtii keen baa tir masu gursoni kuu keenay goormaad soo celisay dee maarata maa la heblaaya ma halkaa keenay waa isqabsateena maxkamaddaa isla gasheen haye isagun baa la dhegeysan isagun baa la dhaarinaya maxaa adigaa aaminay qofkana qof lacag kaa qaadanaya muu ahayn adiga uunbuu ku caawinay wain kaana bijuclin hadii laakiin uu waxoogaa dilaala qaadanayey oo maaragtay uu maarata ujro qaadanayey faqad qiila waxaa la yidhi alqawlu qawluhu sidii kii horunbuu la mid yahay markaa ixsaan falayayoo maadaama uu wakiil yahay waa gacantiisu waa gacan ammaane e isagun baa la dhaarinaya waqiila waxaa kaloo layidhi mayane alqowlu qowl muwakili mayane halkan maanta dirsadaha ayaa warkiisa la qaadanayaayo dee ninkani nin shaqaysanayuu ah ee nin markaa adiga markaa uun ku adeegaya muu ahayn wuxuu la mid yahay murtahinkii kii rahanta kaa haystay oo kale de waan soo celi hadduu ilaa lagaama dhegeysanaya ilaa uu markhaatiya keeno laakiin halkan kaa horaa muctamadoho alqowlu qowl lwakiil weeyi maxaa yeelay caqdigan wakaalada ayaa sidaa ku dhisan caqdigan wakaalada ayaa aaminaad ku dhisan oo markaa waxa weeyaan wadiicadii u dhow markaa mar haddii ay sidaa tahay waxba xataa hadduu dano jucliba ha qaadanaye waxba la weydiin maayo waa la dhaarinayaa un wain ikhtalafaa hadday iskhilaafaan markaa imikana masaa'il khilaafkii udhexeeyey wakiilkiiyo iyo muwakilka ayuu iyagana masaa-il ka gelayaa wuxuu yihi wain ikhtalafaa hadday isku qabsadaan hadday isqabsadaan oo faqaala muwakilka uu yidhaahdo adintu laka fii baycin xaalin markaa eeg waxay isku khilaafi karaan wakaalada lafteedii waan ku kubabaan dirsan iyo waad dirsatay waan ku dirsaday qaabkaasa waxaasaan kuu diray iyo sidaa iguma dira si kalaad iigu dirtay iyaduna waa qaabka marka hadday isku khilaafaan dirsashadaba oo ninkan ila anugu waxbaba kuumaan dirsan adeer alaabteyda iiba kumaan odhan kana uu yidhaa waad i tiri al-aslu alaslu alcadam alaslu cadam lwakaala marka waxaa la rumaysanaya ninka yidha adeer anu waba kuumaan dirsan isagu baa la dhaarinaya waayahay waida khtalafaa fi sifati alwakaala aslulwakaala hadday isku khilaafaan waa adiga yidhi maaragtay ninkan waxba maandirsan leh ayaa la aqbalaya waaye haddii haddaba ay isku khilaafaan ka waran fi sifati alwakaala dee markaana isagu baa la aqbalaya lannahu man kana alqawlu qawlahu fi asli shay kana alqawlu qawlahu fi sifati soo arki maysid haddii aslu shaygaba isaga la aqbalayo sifadiisiina isaga ayuunbaa la aqbalaya wuxuu yihi haddaba tii sifadii buu ka hadlayo fa qaala wuxuu yihi wakiilkii baa odhanaya adintu laka fi baycin xaalin alaabta iibi waan ku idhi laakiin waxaan ku idhi lacag hadda la kala qaadinayo kaasha ah. ku iibi dayn ku iibi kumaan odhan wa wuxuu yihi ninkii isaga wakiilka ahaana alwakiil ay nusakda qaar qorayaan mabuuci iyo maktuudka laftiisaba qaar baa qoraye bal fii baycin muajalin maya waxaad ii dirtay inaan dayn ku iibiyo ayaad ii fasaxday aw qaala ama wuxuu yihi muwakilku fi shiraai bicashara toban iigu soo iibi baan ku yihi alaabtaa wa qaala wuxuu yihi wakiilkiina bal bicishriina meel labaatan kusoo iibi baad tii intuba waa sifadiiba ay isku khilaafeen falqawlu qawl mwakiil wakulu man fi shay qawluhu qubil falqawlu fi sifatihi lahu jucil markaa isagunbaa la aqbalaya halkan oo sifadiina isaga ayaa loo aqbalayaa wain ikhtalafaa fi lbayci wa qabdi thaman hadday isku khilaafeen iibkii imika waaa imika kanaa maxay waa alikhtilaaf fi xusuuli tasarufi lmuwakili fiih wixii loo diray wakiilku inuu qabtay iyo inaanu qaban bay isku khilaafeen alaabtii aad iibii tiri waanigii iibiye iyo maad iibin yaa isku qabsaday wain ikhtalafa hadday isku qabsadaan fi lbayci iibka laftiisii inuu dhacay iyo inaanu dhicin wey wa qabdi thamani lacagta soo qaadidee in lasoo qaadayo mushtarigii iibsadihii laga soo qaaday iyo inaan laga soo qaada isu qabtaan fadacaahu lwakiil wakiilku uu yidhaahdo alaabta waan iibiyey ama wuxuu yidhi alaabtii aan iibiyey lacagteedii waan soo qaado mushtariga waan ka soo qaaday waan ankara muwakilu muwakilkuna wuu diidayo ama ama iibkiiba wuu diido wuxuu yihi mabaad iibin ama iibka waa laysla ogolya wuxuu yihi lacagtii kamaad soo qaaday aw qaala lwakiilu ama wakiilku wuxuu yihi ishtaraytuhu bicishriina alaabtan aan kuu soo iibiyey labaatan baan ku soo iibiyey wa qaala lmuwakilu muwakilkuna wuxuu yihi bal bicasharatin maya toban baad ku soo iibisay fa fiihi qawlaan meesha iyadaa dee laba qowl baa ku sugan markaa tan dambe waa sifatulbayci oo dee aslulbayca kii laga aqbalo unbaa sifadiisana laga aqbalay oo qawleynkan ishtaraytu bicishriin iyo bal bicasharada ku jirtaa iyadu waa sifadii laakiin maaha sifatulwakaale la soco yaana iskaga aqaldamin tii hore iyo tani way kala duwanyihin tii hore maxay ahayd intaa kusoo iibi baan ku idhi iyo imaad odhana intaa kusoo iibi baan itiri bay ahayd imika sidii maaha sidan lacag ba buu sheegay in alaabtaa iisoo iibi unbuu ku yihi soo caadi maaha waa caadi deetana wixii uu kusoo iibiyo isku khilaafay sifatulbayci wey marka ciddii aad aslulbayca siiso unbaad sifatulbaycana siini aslulbayci baa laba qawl ku jiraa wixii waa soo waan iibiyey iyo iyo maad iibin ama waa soo iibiyey iyo maad soo iibin baa la isku qabtay yaa la yaa la aqbalaya waxay leedahay qawl wuxuu leeyahay wakiilkaa la halkan la dhegeysan sababtu waa maxay liannahu kaana amiinan saba maa amaana laysku oga inka nin aamin oo la aaminan yahay baa laysku oga imikana been baad sheegaysaa meesha timid marka dee waxa wey alaslu amaanatu inuu ninkani amin yahay ayaa asalku yahay buu qawlkaasi leeyahy qawlka laakiin muctamadkii waa ka kale oo wuxuu leeyahay alslu alcadam soo ma alaslu cadamu lbayci wاlaslu cadamu lqabdi inaan wixii la iibin ayaa de asal alaslu cadam lbayc marka labadii asal markay saa isu khilaafeen ayaa waxaa la sii rajaxay kan waa la alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan markaa ninkan alaabtiisii inay weli milkigiisii ku jirto alaslu baqaau milkii alaabtu inay weli milkigiisii ku jirto milkigiisii ka bixin ayaa iyaduna asal ah kaasaa lagu xoojiyey waxaa markaa muctamada muwakilkaa la rumaysanay baycii inuu xasiliyo inaanu xasilin muwakilkaa la rumaysan qabdigu inuu xasilayo inaanu xasilin iyadana muwakilka ayaa la rumaysan kol haddaad halkaa muwakilkii ku rumaysatay haddii sifatu shiraagi ama sifatulbayci la isku khilaafo intaasaad ku iibisiye kumaan iibina intaasaan ku iibiyey intaasaad kusoo iibisiye kumaan soo iibina intaasaan kusoo iibiyey iyadana muctamedki muxuu noqono muwakilka ayaa iyadana la aqbaliyo kol haddii asalkii isaga loo aqbalayo ifadiina isagaa loo aqbalaya wuxuu yihi wain wakalahu fi qadaai daynin halkana waxaa la gelayaa haddii dayn lagu diray inaad soo bixiso iyo masaa'il arrintaa ku tacalluqda wain wakalahu hadduu ninkan u diray fii qadaai daynin dayn inuu bixiyo lacagtan qaado dayntaa iga soo bixi baa layihi faqadaahu dayntii ninkii wuu bixiyey fii kaybati lmuwakili iyadoo ninkii dirsaday aanu goobjoog meesha ka ahayn ayuu deyntii bixiyey uu guday walam yushhid markhaatiya umuu samaynin inuu dayntaa bixiyey sheegaya fa ankara alghariimu ninkii daynta lahaa hadhow buu haddana ninkii soo doontay oo lacagtii keenun bu yii hoosuutaan kuu soo diray ooyaa usoo dhiibtay hebel waxba iimuu keeni keen kiina war aggeed lacagtii geysa de u geeyey ooyaad u gey wa de soniga lacagtii dukaanka kugu keenay aad iga qaaday waan anigu maanaa ku arkay an lacagteedi hallaysiiyo haye markhaatiya ma haysataa de markhaatiya keligii baa dukaanka joogayo xaaji waan sii marayoo dukaanku baan ugu dhiibayo waan dhaafay anu waxaasi ma shaqeynaya ninkani mar labaad buu lacagtiisii qaadanaya kolkuu qaatana miskiinkaagii wakiilka ah damina lacagtiina adigu waad magdhabaysa dhabaysa lacagtii uu kuu dhiibay halkaad geysay baad soo caddayn haddii kale ad soo celinte magdhaweedi lagaa doonay dee haaya waanu ninkii u dira gacanteeduna gacan amaanay ahay maxaad markhaati ugu samayn weyda gacantaadu gacan ammaana waxay u tahay waa muwakilka laakiin ninkan kalead maanta wax u dhiibaysay nin wakaalada isagu ka ajnabiya bu aha wakiilyo muwakil toona mu ahayn nin saddexaad bu ah waxaa la doonaya inaad markhaatiya u samayso hadhow toole hadduu dafiro cadeeya inaad markaa lacagtii aada u dhiibtayoo aada markaa dayntii bixisay baa lagaa doonay lakin ninkii khasaaraad gelisay muwakilkii soo ma mar labaad buu lacagtii bixinaya waad magdhabaysa wa qiila qiil baa wuxuu leeyahi laa yadmanu magdhabi maayo oo muwakilku ila waa kii aaminaye ninkani nin la aaminay buu ahaayo yaduhu yadu amaana halkaasuu ku dhegan yahay walaysa bishay waxba maha qiilkani waxba sheegi maayo maxaa yeelay dee waxa huwa amiinu calaa muwakilihi walaysa biamiin ala ala thalith ninkan saddexaad kii dirsaday maaha ilayn kaa saddexaad amiinkumahe waa tan isagii un la dhaarinayo kolkii la dhaartana uu ku xagabsiiyo uu dhaartay de waa lagaa doonaya markaa lacagtii mar labaad wain ashhada shaahidayn haddii laakiin uu laba markhaati uu sameyo markuu lacagta bixinayay oo dhaahiruhuma alcadaalatu toosnaani ka muuqato laakiin aanu guntooda ogeyn kadibna hadhow markii la isqabsaday eed labadii markhaati keentay markhaatiyaan u sameeyey oo maye waa hebel iyo hebel hala keeno labadii nin baa maxkamadii la keenay qaadigi yaa idin garanaya dadkaakaasaan nagu ya masaajidkaasaan ku tukanayo saasu imaamkii masaajidka iyo muadinkii iyo dadkii iyo warqad yar loo soo qorayaa dee oo la odhanaya bal ninkaa nimankaa ka warbixiya nimankiina waxay yidhaahdeen nimankaasi ma fiicna adiguna inay salaada tukadaan masaajidada joogaan umaad arkeyse dee hoo guntooda maad ogeyn sho nimankani xoolahaba way qaadqaadaanoo waxyaalaha iska jir jira ila dad badan oo tukada ayaa hawshoodu badan tahay haddaba nimankiibay maxkamaddii socodsiin waday markhaatiyinimadoodii soo markhaati la-aan lama joogo laakiin de adigu wax waad samaysay aw amaba se shaahidan waaxidan marka horeba laba markhaati muu samayne hal markhaati ayuu isagu uu markhaati ka dhigay oo wuxuu ku tala gashanaa dee markhaatigaa keliya iyo dhaartiisa hadhow in wixii lagu sugi karo haddaba hadduu sidaa yeelay hadhowna ninkii dafiro wixii uu yidhaha ninkii dayntii layma siin markhaatiyadii markii la keenana maxkamaddii diido ninkii miskiinka miskiinkaa ah ee daynta kuusoo dhiibayna la yidhaahdo mar labaad bixi dayntii kaamay bixin oo uu mar labaad bixiyo adigii wakiilka ahaayee dadaalay ee markhaatiyada sameeyey lacagtii mar laba adigi ma lagaa qaadaya ma lagu odhanaya ilan waa anigan anigi waxba ima marxine mar labaad baan bixiye dee ila bixiyo keen adigu haddaba oo magdhaw ma lagu odhanaya ma lagaa magdhabaya mise lagaa magdhabi maayo faqad qiila yadmaru qiil baa wuxuu leeyahay wuu magdhabi wa qiila laa yadmaru qiil kalena wuxuu leeyahay maayana ninkaa waxba laguma le labada qiil midba dhinac buu haystaa qiil kale ninkii wakiilka ahaa waxbaa laga magdhabi wuxuu leeyahay waxay ahayd inu wax iska hubsado oo dadku markhaatiya ka dhiganayo inuu iska hubsaday ahayd taasi waa qodob kan kale markuu markhaatiya keliya sameeyeyna ka isaga halkee mushkiladu ka timid markhaati keliyuu sameeyey oo nin quruu markhaati gashaday kolkuu ninkii qurahaa markhaati gashaday ee hadhow dafiraadu timid ee maxkamadii la tegey ee la yidhi inaad daynta bixisay yaa ku markhaatiya ee tiri cumar ee cumarkii loo yeedhay haye ku labaad baa la doonayaa ku labaad uma baahnin qaadiya waan dhaaranaya dhaar baan ku kabaya shaw qaadiga meesha joogaa waa xanafi oo markhaati la kaba ma yaqaan ma kanoo keliyaad haysaa iska tag bug meesha kuma haysi waar adigu ka dhaara inaan lacagtii lagu sii walaahi bilaahi talahina waxba laysi bixiya lacagtii buu yihi markaa mar labaad xanafigu l isagu saasuu ukumayaa soo ma markhaati dhaar lagu kaba ma yaqaan xanafigu adiguna iska shaafici baad iska ahaydoo mabaad ogeyn bay waxyaalo kala jiraan haddaba gaabis baa meeshaa ka yimide magdhow ma ka waajiba faqad qiila yadmanu marka qiilkaasi wuxuu leeyahay labadan la celiyeyna inuu iska hubsaday markhaati inay gelayaan iyo in kale markhaatigan keliyana de inuu ku gaabsado may ahayna inuu mid labaad sameeyo oo laysla ogol yahay ilan laba markhaati baa laysla ogol yahay iyay ahay wa qiila laa yadmanu muctamadku waa kan dambe oo laa yadmanaya ninkan waxba la weydiin maayo sababtoo ah dee markaa uu labada markhaati u sameeyey de ninkani waa dadaalay kol haduu laba markhaati sameeyey gunta markhaatiyada guntooda in la ogaadana dadka badankoodu maba karayaan qudaada iyo dadkaa iyo unbaa waxaa raadiye batin alcadaale alcadaala albaine dadka badankooda way isguud yaqaanaan un marka macrifatu baini shuhuud laysa min mansibihi baa isaga mansibkiisa maaha qaadiga ayaa arrimaha raadiya marka isaga taa lagu kalifi maaye baa la kan kale shaahidka keliya markhaatiga keliya marka uu samaystayna de waxaynu leenahay markhaati keliya iyo dhaartu axaadiistaa sugtay oo waa waa waa xujo dhamaystiran inuu xanafigu diiday inaga waxba inagama gelin ninkani wax shareecadu ogoshahay ayuu samaystay markaa waxba la weydiin maayo wain qadaahu bimaxdar muwakili meel muwakilku uu xaadir ka yahay hadduu ku guday daynta markii lacagta loo dhiba lagu yihi hebel baa daynta igu intan sii sidaa usoo socotay markaa dukaankii timid ninkii ku soo diray oo isna dukaankii joogunbaabati iyagu soo dira lacagta kuu soo dhiibay laftiisii oo joogo waarma iminkaa socotaa bu ku iminkaan socdaaye xaaji waa kan lacagtie xaajigaa ii soo dhiibeybe waa kan waa dayntii aad kulahayd ho buu yihi o usii markhaatiya iyo waxba toona muu samay hadhow unbuu maalinka dambe ninkii dukaanka lahaa ee maaratay daynta lahaa uu odaygii kusoo kalay markasu lacagtii keen war lacagtii de aan kugu lahaa oo sawtii wakiilkaygu uu maalintii ku keenayy waxba iimu keeni waxalla wax laga keeni ma jirto oo anaaba fadhiye ma jirto iyagu markhaati iskuma noqon karaan wakiilki iyo muwakilkiisii <laughs> meeshan markhaatiya iskuma noqon karaan markhaatiye kalea la doonaya walam yushid markhaatiyana lama samaynoo markhaatiye may jirin ninkii mar labaad baa lacagtii laga qaaday markii laga qaado wakiilkii isaguna ma iska laalaadin karaa mise iskama laalaadin karo faqiila yadmanu qiil baa wuxuu leeyahay ha wuu iska laalaadino wakiilkii wuu damaani maxaa yeelay dee markhaatiya inuu sameeye ahay markhaati ma noqonayo waqiila waxaa kale oo la yidhi waa muctamadkiie laa yadmanu waxba damaani maayo muwakilkuba meesha goobjoog buu ka ahaaye miyuu isaguba yihahda waar sug sug sug sug aan markhaatiya samaysanna u kaadi miyuu yihahda isagu ilan labaduba meesha goobjoog bay ka ahaayeen haddii gaabis jiro dee wakiilku wuu la wadaagaa wakiilke waxba weydiin maaye bal waxba ku noqon maayo wain wakalahu fi liidaaci walam yushhid lam yadman wain wakalahu hadduu ninkan u dirsaday fi liidaaci inuu qof kale alaab uu leeyahay ku ammaanay wuxuu yihi alaabtan qaado hebel iigu dhiib ha ii hayee alaabtan qaado hebel iigu dhiib ha hayee oo ammaanaha ku ahaatee so ad arki maysid wadiico wakalahu fi liidaac inuu wadii mar wadiica ahaan hebel ugu geeyo ayuu u dirsaday deetana ninkii tonaabtii qaaday ayuubuu ninkii u dhiibay walam yushid markhaatiyana umuu samayn deetana hadhow markii ninkii la yidhi ammaanadii keen ayuubuu yidhi la laima dhiibin ya ammaanaba la iima dhiibin ama wuxuu yidhi waxba ma hayo maa lama dhibi maba ohan wuxuu yihi wax alla waxaan ku hayaa ma jirto xaggeena ad igu dhimiyan ehel waxba kuu keenino anugu alla waxaan ku hayaa ma jirto kii baa la yii waraabtima wanig de hebel u keenay markhaatiya ma u samaysay mi markhaatiya umaan samayn kii unbaa maanta ka dhaara la ohanaya de inan waxba uhayn wallahi inan waxba uhayn way dhanta haddaba lam yadman maca dalik wakiilkii la odhan maayo mag dhow sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan baa la yidhi xataa hadduu markhaatiya u sameeyo ilan wixii waa wadiici oo hadhow uu ninkii yidhaahdo waxba ma hayo wax alla waxaan hayaa ma jirto oo hadhow markhaatiyadii la keeno oo ay markhaatiyadii yidhahdaan waa nagii ogeyne alaabtaa laguu dhiibay uu yidhaahdo waa run oo way jirtay laakiin wuu baaba ay baaba'da waxba la weydiin maayo de way iska tegaya ila ninkani nin la aaminay buu ahaayo ammaano loo dhiibay amaanadii hadduu yihahdo dukaankaygu waa kii waagaa gubtay oo raacday ama waaba loo soo dhaco waa la laxaday aniguna de maan ohan waxba laima dhiibine waxaan waba ma hayo de waana runtay waba ma hayo waaba rumaysanayaan marka markhaatiyadii wax weyn baanay soo kordhinaynba markaa lam yadman wa qiila yadmanu qiil baa wuxuu le me wuu damaanayo waxaa dhici karta inuu odhan lahaa waxba la iima dhiibin idan hadduu yidhaahda waxba la iima dhiibin oo markhaatiyadii ay sugaan in wax loo dhiibay inuu daallin yahay baa caddaanaysa oo waa lagu xukumi marka laakiin waxaan wa lagu xukumaya markhaatiyadu aanay waxba faa'iideyneyni waa hadduu yaraha waxba hayo laakiin hadduu yidhaha waxba la iima dhiibin markhaatiyadii faa soo kordhinayaan laakiin waxaa la yidhi kaa horaa muctamedahoo faa'iidadii markhaatigu waa faa'iida aada sagayar waa xaaladaa u odhanaya waxba la iima dhiibin lakin haduu yaraha waxba hayo waxbama soo kordhinayaan markhaatiyadii waxba soo kordhin maayaan wain kaana calayhi xaqu lirajuli fajaءa rajulu wadaca anahu wakiilu wain kaana calayhi xaqu haddii qof xaq lagu leeyahay lirajulin qof kale ayaa ku le fajaءa rajulu qof baa yimid wadacaa wuxuu sheegtay anahu wakiiluhu inuu ninkii ka socdo wakiil uu ka yahay xaqa lahaa fasadaqahu inuu run sheegaya ayuu isaguna u maleeyey oo wuu rumaystay jaaza lahu dafcu ilayhi inuu u dhiibaa way u banaan tahay walaa yajibu laakiin waajib noqon mayso wain qaala hadduu yidhaahdo anaa waariuhu kii baan dhaxlay xaqa kugu lahaa fasadaqahu oo uu rumeeyo wajaba dafcu ilayhi inuu udhiibaa way waajibi wain qaala hadduu yidhaahdo axaalanii calayka wuu igu soo kaaxawilay kii daynta kugu lahaa fasadaqahu oo isna rumaysto faqad qiila waxaa la yidhi yajibu dafcu ilayhi inuu dhibaa waa waajib wa qiila waxaa la yidhi laa yajib waxba waajibi mayso waaya imika halkan wuxuu ka hadlayaa qof baa wax kugu lahaa qof kalea kuu yimid oo ku yidhi alaabtii keen ama dayntii keen saddex mid ahaan buu noqonayaa inuu leeyahay wuu isoo diray oo hebel baa ka socdaa iyo inuu leeyahay wuu dhintayo waan dhaxlayo anigaa dhaxal kalehoo anaa maanta maantale ac iyo inuu leeyahay isaga laftiisaan wax ku lahaayo w igu wuu isoo wareejiyo wuxuu gu igu soo kaa xawilayo wuxuu igu yihi dayntii aan anigubana hebel ku lahaa adigu ku wareeg waa saddex suuro soo maa waaya haddaba haddii ta koobaad ay tahay hadduu yidhahdo isagii baa isoo diray oo wakiil baan ka ahay dayntii uu kugu lahaa hebel baan doonaya markhaatiya ma wato caddayn eh, caddaynaysa inuu ninkani wakiil yahay ma wato adigii haddaad markaa ka shakido ood beeniso de waxba udhiibaysid waradoo naga tag baad ohanaysa laakiin haddaad rumaysato o waa nin sheekood garanayso oo dee hebel oo dee maskaxdaaba kuma soo dhacaysa inuu ninkani been sheegi markaasaad waad rumaysatay oo inuu ninkani isagii ka socdo waad garatay waad rumaysatay waaya haddaba inaad dayntii u dhiibto mi ma kugu waajibaa mise way kuu banaan tahay un haddaad doonto waxaad odhan warniyo haddii adhow tale hadduu doono inuu ku soo dirayba wuu dafiri karaaye anigu haddaanad markhaatiyo caddaynaya inaad wakiiltahay keenin waxba kuu dhiibi maayo ma odhan kartaa haabaa layi waayo hadha hadduu wakiilnimadaba dafiro ninkii u yihahdo anu cidba soo dirin dee adigaa khatar gelaya soo ma marka waxaa la yidhi xaaladaa iyadaa inaad u dhiibtaana way kuu banaanta inaad iska diiddo oo aad tidhaahdo mayniyo ama isagii ha yimaado ama markhaatiyo keen inaad wakiil tahay caddaynaya inuu ku yidhahdo xaq buu uleeyahay marka jaaza dafc walam yajib waajibi maayo taas waa suurada koobaad suurada labaad wuxuu ku yihi ninkii sow kun kugumu lahayn ha ninkii dhibay waan ogahay baa tii inuu dhintay dee dhaxalkiisana anigaala buy ninkii dhexlayay baan ahay lacagtii baan kaa doonay markaasuu wuu rumeeyey oo waxa weeye inuu ninkani dhaxalkii ninkaa leeyahay ayay la noqotay wuu rumaystay mar hadduu rumaystay muxuu aaminsan yahay markaa maanta ninka lacagta kulihiba inuu kan yahay wuxuu aaminsan yahay maaha inuu kii ka socdo maaha wakiilkii lamid maaha wakiilku ilan kan kuu yimid waxba kugumu lahayn isagu kii kugu lahaa buu ka so laakiin maanta waxaad aaminsan tahay ka lacagta kugu lihiba kan inuu yahay de waa kugu waajib inaad ninka wuxuu kugu leeyahy inaad siiso wixii uu kugu leeyahay inaad siiso inaad tidhaahdo markhaati caddayn inaad dhaxlo tahay inaad dhaxalkiisa leedahay caddayn oo adigaaba ogey kol haddaad adigiiba ogtood aaminsan tahay inuu ninkani ninkaa dhaxalkiisii isagu leeyahay inaad xaqiisa ka daahiso kadib dhigta xaqu gubani adigu wareejinta aad wareejinaysa lacagtii bixinaysa markhaatiya u samee si aanu hadhow kuu dafirin laakiin isaga inaad tidhaahdo inaad dhaxlo tahay soo cadeeyo markhaatiya keen xaqu gubani waanu isla fahnay taana tii hore sanay kaga duwanta xaaladda saddexaad waa xaaladda uu yidhi waa laysoo xawilay waa laysoo xawilay eeg markana de haddii lasoo xawilay oo aad adigiina rumaysatay maxaad aaminsan tahay inuu isagu kugu leeyahay inuu isagu uu kugu leeyahay baad aaminsan tahay xaaladan iyadana markaa dee iyadana maxay la mid noqonaysaa tii dhaxalkay la mid noqonaysaa sidaa daraadeed waxaa muctamada yajibu dafcu ilayhi in ay waajib tahay inaad ninkan u dhiibto ayaa muctamada qiil baa ku jira oo odhanaya laa yajibu xagguu ka eegayaa kani wuxuu leeya masaladii dhaxalka dafiraadi ma imanayso dee ninkii dhibayba ninkii dafiri lahaa <laughs> dee uu dhintayba soo ma kii uu ka socday dee uu dhintayba ilanama odhanayo war waxba imu dhexlayna xoolahayga isi odhan maayo laakiin maanta xawaalada waxaa suuragal ah inuu kiidafiru yihahdo cid ba kugumaan soo wareejin lacagta waa kugu leeyahay isi lakin waa mar haddaad adigu rumaysay ninkan xaqa kugu leeyahay ninka xaqii uu kugu lahaa kadib dhigi maysid taasina wata saddexdaa masalo saasay isu raacayaan iyaguna wain jaaa saaxibulxaqi haddaba masaladii wakaalada u kaalay masaladii wakaalada ninkii waa inaga in dafcu walaa yajibu soo ma inaad u dhiibtaa ninka wakiilka sheegtay aad rumaysatay way banaan waajib maaha waxaad ka sha ka raacday xaggii sharafta oo de ninka sheekha inaad celiso waad ka xishootay oo lacagtii baad ku wareejisay waad u dhiibtay hooyo ugeebaati deetana jaaa saaxibulxaq ninkii da inta baa mar dambe kuu yimid war waxagiisii buu ku yidhi oo sawnigii habeen soo dhiibay ma jirto baati fa ankara anigu cidba maa soo dirsan buui oo sheekh hebel baa yimid oo kaa socday cid alla cidaa soo aanu dirsaday may jirin bu wax iga ma jiro wajaba ala daafici damaanu de ninkii markaa inuu mar labaad bixiyaa laga doonaya hadday daynahayd inu mar labaad bixiyo haddii ay alaab ammaane ah ahayd ammaane uu hayay oo uu cid kale u dhiibayna magdhowgii baa laga doonayaa alaabtii magdhowgeedii ayaa iyadana laga doonayaa ilayn wakiil wakaaladii markhaati uma haysid wakaaladii markhaati uma haysid waki inaad ninkii u yeedho tirahdo kaalay nihaanada wakiilkaahi ku caddee ku caddee muxuu ku caddayn ma wakiil yahay ba karaa isagu inuu wakiil ahaa cid caddaysaa la doonaya markhaatiye kalea la doonaya waxba ku caddaynaysa macnama samaynayso haddaanu markhaatiye keeni inuu wakiil ka ahaa waxba markaa ku caddaynta aad markaa ka raadisaa laqwi bay noqonaysaa iyo meel maran wuxuu yihi walilwakiil an yaczila nafsahu mataashaa waa xukunkii u dambeeyey iyo markaa eh, dhowr masalo yaryaroo ka farcamaya xukunka udambeeya waa maxay alwakaalatu caqdu jaa-isu min aarafayn caqdigan wakaaladu waa jaa-is min aarafayn waa cuquudii labada dhinacee wadagala wada gashay mid kastaaba uu ka bixi karay haddaba waa lilwakiili wakiilka waxaa u furan an yaczila naftahu naftiisa inuu casilo u ka baxo wakaalada mataa shaaa mar alla markuu doono maxaa yeele qof ixsaan samaynayay buu ahaa walilmuwakili kii markaa muwakilka ahae dirsadayna isna waxaa u furan an yazilahu an yaczilahu inuu cazilo idaa shaaa markii uu doono labada mid waliba markuu doono ayuu kaka maaratay ka baxaya fain cazalahu haddaba haddii uu cazilo muwakilku hadduu wakiilkii cazilo walam yaclam ilwakiilu wakiilkuse aanu ogeyn in la casilay markaasuu iska sii watay hawshi in cazala wuu casilmayaayo tasarufaadkiisu asixi maayaan fi axadi lqawleyni labada qawle maslada ku jira midkooda muctamadkaa weeyaanbe duuna alaakhari ka kale laakin wuxuu leya casilmi maayo waa lagu casilay dukaan buu ku maaragtay kuu dhiibay wuxuu ku alaabta isii yar iibi wuu kaa tegey dhexda markuu joogo ayaa wax yar maqmaqlay markaasuu yihi la so imikaba ogaada waan casilay ninkii hebel haaye iibinay intii uu soo socday dee alaabaad sii iibisay alaabaha aad sii iibisay iyadoo warku ku soo gaadhin se lagu casilay iibkoodii ma ansaxaya mise ansixi maayo waa halkaa halkan laleeyahay wuu casilmaya iyo ma casilmayo qawl wuxuu leeyahy casilmi maaye markaa warku uu soo gaadho ayuunbuu joojinaya wixii ka horreeyey waa ansax halkuu kaasi cuskanayaa wuxuu cuskanayaa qaadigii la casilayay oo kale qaadigii la casilayey dee casilaadiisu waxay dhaqan gelaysaa marka warku soo gaaro kana waa lamid buu leeyahy laakiin muctamadku wuxuu meel lamid maaha kani toos buu casilmaya qaadiga isaga waxaa loo diiday inuu casilmo dee dadkii bilaa qaadi ahaan maayaan bilaa qaadi ahaan cid markaa u garnaqda ayaa la doonaya oo maarata waxa weya hawsha sii wada marka ilaa inta markaa waxa weey warku uu soo gaarayo waxa weey tasarufaadkiisii iyo qadaagiisii way ansaxayaano isaga khatartiisa iyaa ka culus wuxuu yidhi haddaba wain kharaja alwakiilu wakiilkii hadduu ka baxo aw ilmuwakilu ama ah kii dirsadayba can an yakuuna inuu noqdo min ahli tasarufi cidii tasaruf lahayd bilmowti oo geeri kaga baxo dee geeriyooda haddii labadii mid geeriyoodo aw iljunuuni ama midi waasho aw iliqmaayi ama uu miyirdoorsamo kooma galo ama maaragtay eh, suuxaba infasakhat ilwakaalatu ila waa caqdi jaa-ise way fasakmaysaayo dee cuquudda jaa-iska ayaa shaqa shaqadooduba sidaa ahayd wa in wakala hadduu dirsado buu yihi cabdan ama cabdahu addoonkiisiibuu u diray fii shayin waxbuu u diray alaab buu u dirayoo ama iib buu u dirayba wax soo iibi buu yihi uma actaqaw intuu maqnaa u xoreeyeyba ixtamala waxa suuragala buu yihi an yancazila inuu casilmayo waxtamala waxa kaloo suuragala an laa yancazila inaanu casilmin ixtimaalaan buu sheegay waa laba qiilun bay noqonayaan laakiin sida muuqatada sheeku cid ka horreysay baanu markaa kasoo naqlininoo sidaasuu ixtimaalaad uga cabiray had iyo jeer culamada qarnigii shanaad wixii aanay awjuh rasmiya uhaynin ma yidhaahdaan fiihi wajhaan wixii iyagu ay takriijinayaan awjuh kuma sheegaane way naftooday markaa dee yasayaano isuma arkaan niman awjuh takriijin kara way tawaaducayaan markaa ixtimaal bay ku sheegen waa suuragal bay yidhahda wejina waxay ku sheegeen culamadii ka horreysay de markaa iyagu ay u arkayeen kuwa de markaa heerkooda aanay gaari karin wixii ay takriijiyeen bay awjuh ku sheegen waxoodana ixtimaalaad bay ku sheegaan marka imika halkan laba weji un noqonaysa oo sheekhu uu takriijinayo nin baa addoonkiisii dirsaday warooda alaabtaa iisoo iibi buu yihi addoonkii oo sii socda ayuu xoreeyey oo wuxuu ba waan xoreeyey kaa waa xor addoonkii wixii loo diray dirsashadii miyuu ka casilmay mise muu casilmin laba ixtimaal baa ku jira labada ixtimaal waxay ka soo baxayaa aslan addoonka dirsashadiisu ma wakaalad baa mise waa ku shaqaysi ilan addoonkii adiga alaho waad adeegsanaysaa sidii aad xoolahaaga kale iyo guryahaagi alaabahaaga u adeegsanaysay iyaad u adeegsa marka waxaani ma adeegsibaa mise waa dirsasho haddaynu nidhaahno waa adeegsi dee nin xora ku adeegan maysid nin xora waa la dirsadaaye laguma adeegto marka wuu casilmayaabaa ka soo baxaysa meesha oo adeeg qof lagu adeegsado uu ka baxay haddaynu nidhaahno waa dirsashana dee dirsashadii xoreyntu waxba udhibi mayse sidiisii ayuunbaa ay maaratay wakaaladii ay u sii socotaa marka waxaa la rajaxay addoonka dirsashadiisu waa adeegsi kol hadday adeegsi tahay wuu casilmayaayo yancazilu wey wain tacadda alwakiilu wakiilku haddii uu xadgudub sameeyo oo gaarigii aad tii iibi ayaabuu iskaga yar kaxkaxaystay oo uu ku ad adeegtay in fasakat ilwakaalatu wuli sheekhu wakaaladuba way fasakmaysaa oo ninkii gaarigii maba iibin karaba oo way ka fasakmaysaa maxaa yeelay liannahu tacadda wuxuu la mid yahay wadiicii alaabta lagu ammaanaystay hadduu ku xadgudbo dee infasakat lwada wadiicanimadii way fasakmaysaa wixii gacantiisi gacan damaan bay noqonaysaa wa qiila waxaa kaloo la yidhi waa muctamadkii maya laa tanfasiku fasakmi maysa wakaaladu gacantiisii unbaa gacan damaan noqonaysa waa sax laakiin tasarufkii loo fasaxay ee loo idmay dee idankii sidiisiibuu u jira ila idankii lagama noqone waa caadiyo ma burayo wallaahu aclam wasiirkii la casiray maqaadigii buu la mid yahay kolka horeba shaqo badan malahma yahay qaadigu ummadday u garnaqayeen iyagu maa inta badan agaasimahaba hawsha wadeen agaasimayaashooda hawshii sii wada iyagoo iska tegay shaahidulmuwakili shaahidan waaxidan uma maata hadduu markaatigii dhinto de hadduu dhinto isagu ma dambi buu kuleeyahay waxba kuma laha waa waxba damaani maayo wafi dawaami iktafaru maa loo waqac waa yahbutu taban maa laa yahbutu ma isku mid ba may isku mid maaha ee tani waxay waxay gelaysaa ataabicu taabic nacam iyo ataabic laa yufradu bاxukm yahbutu tabcan ma laa yahbutu istiqlaala iyo ataabic laa yufradu bاxukmi baa isku mida waay yad lmuhandis hal hiya yadu damaanin am yadu amaan caqdulijaaraha iman qofkii loo diray inuu deynta soo sugo hadii lacagtii loo soo dhiibo ma soo qaadi karaa may ya hadduu xataa soo qaado wuxuu wakiil u yahay kii usoo dhiibay ee maanta adiga wakiil kuma ah eeg waxaa kala duwan war hebel baa dayntan igu lahaayo qaado ugee yaad wakiil u tahay kan kuu dhiibay baad wakiil u tahay hadday markaa gubatay yay ka gubanaysaa kii kuu soo dhiibay eeg fiirso ilan mar walba wixii gacantaada ku gubtay markaad wakiil tahay kaad wakiilka ka ahayd buu kugu ayuu ka gubanaya marka haddaynu nidhaahno wuxuu wakiil u noqonayaa kii uu looyarka u ahaa isagu lacagta soo qaada aan odhan isa iga guwan lakin marka haddii loo dhiiboo la ihahdo hoo haddaba ugee uu ista soo qaado wuxuu wakiil u yahay daynbixiya ilan kii kale isagu tan umuu dirsanay haddii ninkii geerashka lahaa uu ku dhaho uu ku dhaho shaqaalihiisii gaari kastood ka shaqayso boqol kiiba soddon ayaan ku boqol kiiba toddobaatanna adigaale ma noqonaysaa sharikatulabdaad haddaa maxay kale noqon ila ninkanina kanina meeshuu leeyahay adiguna gacantii xooggii baad waa sharikatulabdaad wey janat aleyhi caadat salaf hal hiya min alxujaj shaaficiyadu waa ugu jirta waa iska caadi waxyaalaha haa yustanas bi waxyaalo badan baa la xujaysta ixtijaajaadku way badan yihin inagu maaragtay qaar badan oo waaasima xujaada gur haddaa tira ibnu taymiya yaa yidhi khalaas xujuu noqonaya wax badan oo la diidayo la fogeynayay haddaad ibnu taymiya kasoo hesho xujuu iska noqonaya xaaladdu adkaanaysa war ibnu taymiya qabay baa lagu iska caadi wax weyn maaha marka wax badan baa jire ixtijaajaadku way badan yihiin istinaasaad baa jira waxyaale aan xujo gaadhin laakiin murajaxaadaba ataa jiro oo badan hadduu dhaho gaadhiga toban kun ku iibi maalinta khamiista marka aada aragtay aada aragtay maalintii ka horeysay qof ku doonaya shan iyo toban kun ma ka iibin kartaa qaar baa yidhahda haddii lacagta la xadiday suuqii iyo makaankii iyo zamaankii waxba daruuri maaha laakiin muctamadku wuxuu leeya may qofkan inuu dhaar fulinayay baaba laga yaaba markaa wixii uu ku yidhi waa inaad ka soo baxdid wallahu aclam